in alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wsalama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin lilintihaa xataa walaamun wa ilaa wa min wabaaun yufhimaani badala wallaamu lilmulki wa shibhihi wa fii tacdiyatin aydan wa tacliilin qufi waziida wadarfiyati stabin biba wa fii waqad yubayinaani asababa bilbasqacin wacadli cawid alsiqi wa mila mac wa min wacan bihantiqi calaa lilisticlaa wa macnaa fii wacan bican tajaawusan canaa man qad fadal waqad tajii mawdica bacdin wa calaa kamaa calaa mawdica can qad shucila shabih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad wastucmila sman wakada can wa calaa min ajli daa calayhima min dakhala intihaa iyo dhammaad ayuu u sugnaaday xataa iyo walaamun iyo wa ilaa wa min iyo wa baaun labadaa lafdina yufimaani waxay kasisiinayaan bedelan bedel ayay kasisiinayaan waxaan ku soo jirnay xurufuljarka macaanidoodii ayuu ka hadlayey musanifka raxmatullaahi calayhi min macaanideedii qaar ka mida ayuu soo sheegay afar macno ayuu minta u soo sheegay afartaa macnona waxay ahaayeen tabciid minta way faa'iidaysaa ibtidaa'u lghaaya oo ghaayatulmakaani u badan ghaayatu zamaanina way suuroobi karta way faa'iidaysaa waxaa kaloo faa'iidaysaa bayaan zaa'idna way noqotaa bishuruudin alaaa soo sheegnay halkani wuxuu ka hadlayaa shan xaraf oo xuruufuljarka ka mid ah macaanidooda shantaa xaraf saddex isku mida ah, saddex eh, xaraf waa isku macno oo hal macnay wada gudanayaan labana waa isku macno saddexda isku macnaha waa ilaa iyo laam iyo xataa saddexdaa xaraf waxay faa'iideeyaan buu yidhi musanifka ghaaya intihaa yacnii masaafo soo bilaabatay meel ay ku dhammaatay ayay tusinayaan masaafo soo bilaabatay meeshii ay ku dhammaanaysa ayay tusinayaan saddexdaba ilaada u asalsan haaya ee intihaaha labada kalena way tusiyaan miiaal waxaa tidhi sirtu min almasjidi ila albeyti ilaada waxay faa'iidayni socodkaadii meeshii aad ku dhammaysay subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa macnaha ayay faa'iidayni ilaa iyadana waasaysa laamta lafteeda way faaiideysaa mase ku badna waxaa kaloo faa'iideeyaa intihaa xataa xataada intihay faa'iidayni laakiin shuruud bay leedahay shuruuda ay leedahay waxa weeyaan xataada waxa ay jari shayga ka horeeya dabayaaqadii iyo meeshii uu ku dhammaanaya waa inuu noqdaa ama dabayaaqada wax ku la xiriira waa inuu noqdaa shayga haayadiisii waa inuu noqdaa iyo dabayaaqadiisii ama dabayaaqada wax ku dheggan waa inuu noqdaa sida xataa madlici ilfajri salaamun hiya tanazalu lmalaa'ikatu wاlruuxu fiiha leylada dhexdeeda weeye habeenkii malaa'ig ayaa soo degi xataa madlici ilfajri habeenka degitaanka habeenka oo dhan degitaanka malaa'igta wuu soconayaa xaggee ku egyahay xataa madlici ilfajri madliculfajrigana leyl wey ama leylka aakhirkiisu ku dhegan yahay waa yahay aakhirka laftii haddii uu yahayna way dhici kartaayoo akaltu samakata xataa ra'saha ra'siga bacdun mina min asabakati weeye waana haaye qaybtii ugu xumayd wey xataada haayaha ayay faa'iidayna xarfuljar marka ay tahay bishari waxa ay jari waa inuu noqdaa ismi sariixa sida haddeer aan miaalin waxaa dhici kartaa xataada xarfuljarkaa an masderiye ah iyo ficli mudaaricay anta nasbini masderka laga soo xariiraya inay jirto ayaa suuroobi kara sida baabu nawaasib almudaaric insha allahu tacaala aan ku gaari doonno ficli mudaaricoo aan dabayaallo ee xataa dabayaallaan la nasbina xataa yarjica ilaynaa muusa oo kale yarjica maxaa nasbinaya an maxduufa a waajibnimo loo xadfay ayaa nasbini waayahay masderka meesha laga soo xariri doono ayayna xataada jari xataada masder muxararay haddii ay jirto ee ismi sariix ayaan jarin saddex macno ayay mid un faa'iideyn karta haaya inay faa'iidayso way dhici karta tacliil inay faa'iidaysana wax dhici kara weeye labada macna u asalsan macno kalena way faa'iidaysaa waayahay saddexda xaraf sidaa ayay haaya u faa'iideeyaan intihaau lghaaya min iyo ba min oon afar macno u soo hayni ayuu macno kale ugu daray macnaha kalu ugu darayna ba baa la faa'iidaysaa buu yidhi musanifku oo min iyo ba waxay wada faa'iideeyaan bedel bedel waxaa loo jeedaa minta iyo madkhuulkeeda minta iyo waxa ay ku jirto booska ay yaallaan badel lafdiga bedel in la dhigo ayaa suuroobi karta macnihiina uu asaxayo sidaa macnaheedana waxa weeyaan minta iyo ba'da lafdiga bedela macnihiisay faa'iidaynayaan sidaa ayuu u jeedaa aradiitum bilxayaati dunyaa min alaakhirati aradiitum bilxayaati dunya adduunyada miyaa ku raadi noqoteen min alaakhirati aakhira bedelkeeda mintaasii bedel ayay faa'iidayne waxaadna ku garani booska minta ay taalla bedel haddii la dhigo macnaha wuu asaxaya oo wuxuu noqonayaa aradiitum bilxayaati dunya bedela alaakhirati aakhira bedelkeeda miyaa adduunya ku raadli noqoteen jaariyatun lam ta'kul ilmuraqaqa walam taduq min albuquuli alfustaqa min albuquuli beddela albuquuli buu jeedaa ba'da sidoo kale bedel inay faa'iidayso way suuroobi kartaa yaa layta lii bihimu qowman idaa rakibuu shannu ligaarata fursaanan wa rukbaana nin ayaa qoladiisa ka calaacalayay fulaynimo iyo wax buu ku sheegayay markaasuu wuxuu leeyahay yaa layta lii alla muu ii sugnaayi bihim badalahum buu u jeedaa qoladayda beddelkooda qowman qola may ii sugnaadaan idaa rakibuu marka ay dagaal u fuulayaan shanuu naftooda kala geynaya aliaara liajli ikaara weerar dartii waayahay yaa layta lii bihim badaasi bedel ayay faa'iidayni waxaadna ku garani meesha ay taallaa bedel haddii la dhigo macnaha ku asixi macnaha ayay faa'iidayni min afar macnaan horay ugu hayni bedel ugu dar shan macno shantaa macnuu u sheegay musanif khudarigana shan macnoo kaleu raacinaya toban macno ayay minta faa'iidaysaa sida ayuu ku wada lilintihaa'i intihaa iyo dabayaaqa ayuu u sugnaaday xataa iyo walaamun iyo waila wa min iyo wabaaun labadaa lafdi yufhimaani waxay fahamsiinayaan oy kasisiinayaan badalan bedel ayay kasisiinayaan min iyo lam way faa'ideeyaan bedel waxay faa'iideeyaan intihaa walaamu lilmulki wa shibhihi wa fii tacdiyatin aydan wa qufi wasiida wadarfiyati stabinbiba wafii waqad yubayinaani sababa walaamu laam lilmulki mulki ayuu u sugnaaday iyo wa shibhihi mulki wax shabaho wa qufiya laamta waxaa la raaciyey fii tacdiyatin gudbin ficli mafcuul lagu gaarsiiyo aydan noqoday iyo wa tacliilin cilay wasiida waa la siyaadiyey wastabin caddee adarfiyata darafnimo waxaad ku caddaysaa bibaa'in iyo wafi waqad yubayinaani labadaa inay caddeeyaan asababa sabab ay caddeeyaanna wax dhici kara weeye halkanna musanifka raxmatullaahi calayhi wuxuu ka hadlayaa saddex xaraf oo xuruufuljarka ah macaani ay faa'iidaynayaan laam hal macnaan u hayne haddeer intihay faa'iidaysaa sida ilaa iyo xataa lilintihaa xataa wa laamun wa ilaa laamta macaanideeda waxaa ka mid ahayuu ka soo hadlay musanifka intiha arrin meel uu ku dhammaanayay faa'iidaysaa haalib uma ah halkanna wuxuu sheegayaa afar macnoo kaloo laamta leedahay afartaa macno macnaha u hore waxa weeyaan mulki shibhulmulki ficliga oo mafcuul lagu gaarsiina shan macno u sheegayaa shibhulmulkiga haddii iyo mulkiga la kala qaado mulki iyo shibhulmulki ficliga oo mafcuul lagu gaarsiinayo tacdiya tacliil waa macnaha ay u badan tahayba iyo zaa'idnimo in loo isticmaalo shantaa macnuu halka u sheegay hal macnana horay buu uu soo sheegay lix bay noqonayaan ba'yo fii ayuu isku daray laba macnoo isla faa'iideeyaan buu sheegay ba'yo fii darafnimay faa'iideeyaan sababna way faa'iideeyaan way ku kala badan yihiinoo sababka ba'daa ku badanoo ku asalsan fiidana way faa'iidaysaa haalibsan ma aha ee darafnimada fiidaa ku asalsan ba'dana way faa'iidaysaa mase badna sidaa ayuu u jeedaa laamta mulki bay faa'iidaysaa mulki waxay faa'iidayni laba daata laamta marka ay dhexdhacdo laba daata marka ay laamta dhexdhacdo labadaa daata daatada ay ku jirtaa wax bay mulkin karta daatada kalena waa la mulkin kara saddexdaa shardi waa in la helaa laba daata laamta waa inay dhexdhacdaa shardi weeye labadaa daata daatada laamta ay ku jirtaa waa inay maalik noqon karto wax mulkin karto daatada kalena waa inay mamluuk noqon karteen la mulkin kara miaal almaalu lizaydin baa tiri maal iyo zayd bay u dhaxaysaa waa laba daata zayd bay laamta ku jirta soo ma ahan laamta daatada ay ku jirto zayda waxbay mulkin karta daatada kaleoo maalkana waa la mulkin kara laamta mulki bay faa'iidaysaa marka almaalu lizaydin maalka zayd baa iska leh lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi cirar iyo dhulal iyo waxaa ku dhex jiraa ilaah bay mulki u yihiin macnahaasay faa'iideyni shibhulmulki waxay faa'iidayni laba jeer laba jeer ayay shibhulmulki faa'iidaysaa shibhulmulkigana waxaa loo jeedaa ikhtisaas iyo istixqaaq labadaa macnaa loo jeedaa ikhtisaas la goonni noqosho iyo shayga inuu khaas la yahay iyo istixqaaq wuu mutay isagaa xaq ahaan u leh ha la siiyo ama yaan la siinini labadaa shay ayuu u jeedaa shibhulmulki ikhtisaas waxay faa'iidaysaa ikhtisaas waxay faa'iidaysaa laamta laba daata markii ay dhexdhacdo sidii haddeer oo kale mulkiga markay faa'iidaynaysoo kale laba daataay dhexdhacday labada daata kan ay ku jirtaa waxba ma mulkin karo ama kan kale ayaan la mulkin karin yacnii mulkigii shuruuddiisiyaan la waayey laba daatay dhexdhacday laamtii labadaa daata laamta kan ay ku jirtaa waxba ma mulkin karo aljullu lilfaras baa tiri aljullu kooraha heeriyada lilfarasi faraska iskale julli iyo faras waa laba daata julligu waa la mulkin karaayo in la lahaado way dhici karta faraskaanse waxba mulkin karin waayahay maadaama faraska usan waxba mulkin karin laamta waxay faa'iidaynay ikhtisaas khaas buu leeyahay weye macnii waxaa la mid ee daatada laamta ay ku jirtaa hadduu maalik noqon karay wax mulkin karo daatada kale se aan la mulkin karin iyadana waa la mid oo waxaa tire zaydun licamrin zaydka addoon ma aha nin la leeyahay addoone ma mar hadduusan ahayn camar wax wuu mulkin kari lahaa wixii mulki aqbalaya wuu mulkin kari lahaa zaydkaanse la mulkin karin oo addoon mar hadduusan ahaynee xor yahay lama mulkin karo macnaheeda khaas buu la yahay weeyaan walaaltinimo iyo waxunbaa ka dhexeeyaayoo khaas buu la yahay ikhtisaaskeesay faa'iidaysaa istixqaaq waxay faa'iidaysaa laba daata iyo macno marka ay dhexdhacdo istixqaaq baan u jeedaa waxay faa'iidaysaa daata iyo macno marka ay dhexdhacdo laamtii daatay ku jirtaa macnana meesha yaallaa ka horeeya ama ka dambeeya hee macnahaasi mustaxiq bay daatada ku tahay ayaa loo jeedaa ee maalik bay u tahay looma jeedo miiaal alfadlu lizaydin baa tiri sharafta zayd baa mutay weeye yacnii in la sharfoo la qiimeeyo zayd baa mutay alxamdu lilaahi alxamdu xamdiga allah mutay weeye istixqaaqaas iyo faa'iidaysaa shibhulmulki baa la yidhahdaa waa labadaa macnay faa'iidaysaa mulki iyo shibhulmulki waxaa kaloo faa'iidaysaa tacdiya ficligan mafcuul in lagu gaarsiiyo oo keliya loo keenay dan kale looga keenay taana waa dhacda waxaa kaloo loo keenaa tacliil macaanideeda u badan babay ka mid tahay tacliil sida mulkiga macaanideeda faraha badan uu uga mid yahay ayaa laamta cillo inay faaiideysaan macaanideeda faraha badan ayay ka mid tahay oo miiaal lamaba u baahna ji'tuka liikraami zaydi zayd inaan sharfaan u imi iyo wixii lamida waayahay waxay u timaadaa zaa'idnimo ziyaado ziyaadada laamta la ziyaadinaya labay u qaybsantaa ziyaada litaqwiyati alcaamil loo ziyaadinayo iyo ziyaada limujaradi tawkiid loo ziyaadinayo labadaasay u qaybsantaa ziyaada litaqwiyati alcaamili caamil daciifay ayaa lagu xoojinaya iyo ziyaada limujaradi tawkiidi ah ziyaada litaqwiyati alcaamil waxay u timaadaa caamil ayaa mafcuulkiisii gaaritaanku gaari lahaa ka daciifay caamil ayaa daciifa caamilka mafcuul toos buu u qaadan jiray laakiin waxoogaa dacfi baa ku sugan dacfi inuu ku sugnaadana laba arrimoodaa keena caamilka iyo macmuulka iyo macmuulka horeeya caamilka dambeeya caamilku sidiisa qara qawi wey waa xoog badan yahay macmuulkii uu ku camalfali lahaa ayaa la hormariyey darabtu zaydan meeshii aad dhihi lahayd zayd hormarisay zaydan darabtu baa tiri mar haddii macmuul la hormariyo caamilka waa daciifaya waxoogaa waa tabarbeelaya tabarbeeliddaa darteeda baabu ina wa waxaan ku soo marnay labada mafcuul haddii la hormariyo ama mid ka mid ee la hormariyo ilqa wax la yidhaahday bannaanaa soo maahin in la camal halleeyaba in la camal halleeya maxaa keenaya caamilkaa daciifaya caamilka mar haddii waagii horeba naasikh uu ahaa dacfiga dee waa ku badanaya marka in la camal halleeyaaba banaan amaa caamilka hadduusan naasikh ahayn oo danna iyo ahayn macmuulka haddii laga hormariyo in laga camal halleeya ma banaano waa daciifaya laakiin wuu isaga camal fali kara waxaase wanaagsan macmuulka in laam lagu jiro macmuulka laam in lagu jiro laamtaana laamu taqwiya loo yaqaanaa caamilkay xoojini in kuntum lilru'yaa tacburuun oo kale tacburuuna ficliga toos buu mafcuulkiisa u qaadan karaya liru'yaa maadaama mafcuulkii uu hormaray laam ayaa loogu xoojiyey laamu taqwiya la yidhaahdaa dacfiga caamilka uu daciifay darteeda ayaana loogu xoojiyey inuu daciifana waxaa keenay macmuulka hormaray taasi waa dacfi dacfi labaadoo ku imaan kara caamilka waxa weeyaan caamilka ayaa farac wuxuu ka yahay ficli xagga camalfalka caamilka camalfalka asalkuma aha farac weeye ficli buu farac ka yahay waa awsaaftii iyo masaadirtii iyo waxyaabihii asmaadii camalfalaysa asmaada camalfashaa ficli bay kaga dayatay inay camalfasho ee asalkuma aha inay camalfasho camalfalka maadaama asbaada asal uusan ku ahayn mafcuulka ay nasbinayaanay toos u nasbinayaan laam in loo geliyaa fiican ama waa bannaan tahay iyadoo caamilkaa daciifnimadiisa lagu kabayo daciifnimadana waxay kaga timid faracnimada camalka uu farac ku yahay sida facaalun limaa yuriidu iyo waxaa la midka laamta ziyaadadaasi waa loo ziyaadiyaa oo litaqwiya ah limujaradi tawkiidna waa loo siyaadiyaayo caamil qawiyo xoog badan waa ficliye macmuulkiisiioo dambeeyo daba yaalla laam haddii loo geliyo oo darabtu lizaydin la yidhaahdo awalan samac weeye qiyaas maaha isla markaana li tawkiid unbay laamtaa faa'iidaynaya macno kale faa'iidayn mayso amaa laamtii hore siyaadinta la ziyaadinayana qiyaas bay ahayd tawkiidna ma ayan faa'iidaynaynin waxay faa'iidaynaysay taqwiyatul caamil waayahay ba iyo fii sabab bay faa'iideeyaan darafnimana way faa'iideeyaan fiida darafnimadeeda waa asal bay u leedahay waa sida faraha badan annaasu filmasjid iyo wixii lamid ah bacda darafnimo inay faa'iidayso wax dhici kara weeye mase badna wa inakum latamuruuna calayhim musbixiin wa bileyli badaasi bimacnaa fii baa lagu fasiraa wa bileyli wa fileyli habeenkana waad dhex maraysaan ilaa habeenka laftiisa ma aha waxa la maraya habeenka dhexdiisa meesha aad maraysaan ayaa loo jeedaaye oo sidaa darfiya inay bacdi u faa'iidayso wax dhici kara wey waxaa kaloo dhici karaa ba'da sabab inay faa'iidayso waa macnaheedii haalibkaba ahaa oo ba'du sababiye inay noqotaa fa bimaa naqdihim miihaaqahum lacannaahum ballanta ay buriyeen sababkeedaan ku lacnadin sidaa in la yidhaahdo waa haalib fiida sabab inay faa'iidayso wax dhici kara weeye mase badna fiida inay sabab faa'iidayso wax dhici kara weeye mase badna waxaa ka mid ahay xadiidkii dakhalat imra'atun innaara fii hiratin xabasatha dakhalat imra'atun annaara islaan ayaa naar gashay fii hiratin bisad sababkeed ayay naar ku gashay fiidaasi waa sababiya xabasataa ay meel ku xirtay waxaa ka mida ah, innii uxibuka fillaahi baa tiri uxibuka waa ku jeclahay niyahow fillaahi ilaah sababkii ayaan kugu jeclahay wey sabab kaloon kugu jeclahay lama arko qaraabanimo iyo xoolo aad isiisa iyo dan kale kama dhihi sabab allaan kuu jeclahay fiida inay sabab sida u faa'iidaysa wax dhici kara weeye mase badnaa wallaamu laam lilmulki mulki ayuu u sugnaaday iyo wa shibhihi mulki wax shabbahay wa qufiya laam waxaa la raaciyey fii tacdiyatin tillaabin ficliga mafcuul lagu gaarsiiyo aydan noqode iyo wa tacliilin cilla wasiida laamtii waa la siyaadiyey wastabin caddeeniyohowni addarfiyata darafnimo waxaad ku caddaysaa bibaa'in iyo wa ba iyo fi sababnimo ku caddee ba'da macno kalena waan u haynay oo bimacnaa badel waa annagii kusoo sheegnay saddex macnay noqonayaan ilaa halka laba macnuu ku sheegayaa macno kalena waan usoo sheegnay ba'da saddex macno ay ba'da leedahay iyo fii oo laba macno uu halka ugu sheegayo intaasuu wadaa wastabin caddee niyohowni addarfiyata darafnimada bibaa'in bac ku caddee iyo wafi waqad yubayinaani labadaa inay caddeeyaan ayaa surowda asababa sababa ay caddeeyaan bilmastacin wacaddi cawid alsiqi wa mila mac wa min wa can bihantiqi istacin kaalmayso bilbaa'i ba kaalmayso wacaddi ficliga mafcuul ku gaarsii wa cawid ku ciwad qaado wa alsiq ku dheji wantiq hadal bihaa ba'dii ku hadal mila maca wa min wa can xaal ay la mid tahay halkanna musanifka wuxuu sheegayaa subxaanahu wuxuu sheegayaa musanifka raxmatullaahi calayhi ba'da ilaa lix macna ama toddoba macno miya meelahaas uu sheegaya saddex macnona waa soo haynay bimacnaa baddel way faa'iidaynaysa waa soo sheegnay waxaa kaloo faa'iidaynaysa darafnimo iyo sababnimo labadaasina wuu soo sheegay saddex macno wey halkana toddoba macnuu ku sheegaya ama lix macno miya ayuu ku sheegayaa macaanida ba'dana intaa ayay faa'iidaysaa macaanida halka uu tirinaya waxa u horeeya isticaano isticaano waxaa la yidhaahdaa ficli aad qabanayso qalabka aad ku qabani ba gelaysaa baaul isticaana loo yaqaana ficli baad qabani ficliga qalabka aad ku qabani aalla loo yaqaana aalladaa ba'da gashaa baaul isticaana la yidhaahda baaul aallana waa la yidhaahdaa miiaala dabaxtu bisikiin baa tiri dabaxdu waan gowracay bisikiini mindidaan ku gowracay asikiin waa aalladii gowrica lagu sameeyey soo ma ba'da ku jirtaa baaul isticaana la yidhaahdaa ama baaul aalla la yidhaahdaa waa macnahaas way faa'iidaysaayoo isticaanada ama aalladaay faa'iidaysaa bismi illaahi raxmaan iraxiim marka la icraabayo ba'da asli iyo zaa'id asli haddii laga dhigo ba'da macnahay faa'iideyni isticaano in la yidhaahdo waa laga fiican yahay qudariga muqadamada horuu ku qorayey waa laga fiican yuu leeya isticaana maxaa dhacay ee magacii ilaah inaad aallo ka dhigato aad wax ku qabsani xoogaa su'uul adabaa ah ku sugan ma fiicna ee ba'da macaani kale in loo raajaa fiican ah saasuu sheegsheegaya waa markeedaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala marka isticaanay faa'iidaysaa ba'da aaladay gashaa ayaa loo jeedaa ficliga lagu samaynaya macno labaadoo bada faa'iidayni waa tacdiya ficliga in mafcuul lagu gaarsiiyo dahaba allaahu binuurihim dahaba ficligaasoon mafcuul qaadan karin baa la doonayaa nuur in mafcuul looga dhigo bada lagu gaarsiiyo sidaa in mafcuul loogu gaarsiiyena waa dhacdaa tacdiya waxaa kaloo eh, bada faa'iidaysa ilsaaq yacnii shay shay ku dhege dhegitaankaasina xaqiiqo iyo majaaz ayuu u qaybsamayaa xaqiiqada waa sida amsaktu bizaydin zayd ayaan qabtay dhab waa ku dhegawi majaasgana marartu bizaydin zayd ayaan soo agmaray socodkaygii ayaan zayd meel u dhow ku soo dhejiyuu noqonayaa macnaha ilsaaqaasina way faa'iidaysaa waxaa kalooy faa'iidaysaa bacda oo macaanideeda ka mid ah tacwiid tacwiid waxa weeye shay baad qaadani shay kalena waad ku bedelani yacnii laba shayaad isku dhaafsanaysaan oo isku iibsanaysaan labada shayaad isdhaafsani midka aad ka tegi aad ba'da gelini kan aad qaadani ficliga toos buu u nasbinaya kan aad ka tegiyaad bixisay kaasuu ay ba'da geli baau tacwiid baa la yidhaahdaa sida ishtaraytulfarasa bialfina tiri ishtaraytulfarasa faraskii waxaan ku iibsaday bialfin kun macnaheeda waxa weeyaan alifkan bixiyey kunkan bixiyey faraskana waa soo gashaday macnahaas ayay faa'iidayni tacwiidu baa la yidhaahdaa waayahay ay ishtarawul xayaata adunyaa bilaakhirati oo kale alxayaata adunyaa waa shaygii ay soo gashadeen bilaakhiratina waa kii ay iska bixiyeen baasina u tacwiidu baa la yidhaahdaa waaya macnahaasay faa'iidaysaa macno kaloo ay faa'iideyni bacda waxa weeyaan musaaxaba sida maca oo kale inay faa'iidayso ishtaraytu lfarasa bilijaamihi baa tiri ishtaraytu lfarasa faraskii waan iibsaday bilijaamihi maca lijaamihi koorihiisii baan la iibsaday macnaha macna way faa'iidaysaa min ibtidaa'iya macnaheedana way faa'iidaysaa ma badna laakiin marmar waa loo isticmaalaa sharibna bimaa'i lbaxri uma tarafacat mataalu jajin khudrin lahunna na'iiju bayd ibnu caqiilka usoo e, ku miaalinayey mataacu xarfuljaroo reehudel ay isticmaalaan mataa xarfuljarah isla markaana reehudel ay isticmaalayeen ayuu u keenayey ibnu caqiilka miaal mataabuu markaa isagu u miaalinayey laakiin bada oo bimacnaa minayna miaal bay u tahay sharibna daruurihii way cabbeen bimaai lbaxri min maai lbaxri badda biyaheeda xaggeeda ay ka cabbeen tabciid in laga dhigana waa dhici kartaa waayahay macnaa min faa'iideyn macnaa can oo mujaawasana way faa'iideyni macaanidaa ayaa lagu yaqaanaa minta bada inay faaiideyso sidaa ayuu u jeeda istacin kaalmayso nin yahowni bilbaa'i ba kaalmayso wa caddi ficliga mafcuul ku tilaabi wa cawid ku bedel qaado ku ciwad qaado wa alsiq ku dheji wantiq hadal bihaa ba'da ku hadal mila maca xaal ay la mid tahay oo musaaxabe ay faa'iideyni waa min min xaal ay la mid tahay oo ibtida ama tabciid ay faa'iidayni wa can can xaal ay la mid tahay oo mujaawaze ay faa'iidayni calaa lilisticlaa wamacna fii wacan tajaawusan canaa man qad fada waqad tajii mawdica bacdin wa calaa kamaa calaa mawdica can qad jucila calaa lafdiga calaa e lilisticlaa'i isticlu u sugnaaday wa macnaa fii fii macnaheedana wuu u sugnaaday wa can wuxuu u qastay man ruux qad fatara wax garanayo bican lafdiga can ee tajaawusan ayuu ula qastay waqad tajii can inay timaadaa suurowdaa mawdica bacdin bacdi meesheeda inay timaado kamaa calaa lafdiga calaa qad jucila sida loogu yeelay mowdica cancan meesheeda halkana laba xaraf macnahooda ayuu ka hadlayaa musannifka waa calaa iyo can calaa macnaha ugu badanay faa'iidaysaa waa isticle isticle waxaa la yidhaahdaa madkhuulkeeda shayga ay calaada ku jirto ayaa laga sarreeyaa heer baa ka sarreeya wax kalaa ka sarreeya shayga calaada ay ku jirtaa laga sarreeya waxaana ka sarreeyaa shay kale macnahaas ayay faa'iideyneen sida annaasu calaa sadxi ilmasjid dadka waxay dul saaran yihiin masaajidka dushii sadxi iyo sakfi wax la yidhaahdaa kala jira dhismaha naga koreeya dhankanna soo aadsan sakfi baa la yidhaahdaa dhanka xagga cirka jirana sadxi baa la yidhaahdaa laba macnay kala yihiin marka waa yahay annaasu calaa sadxilmasjidi masaajidka dushiisay dadka saaran yihiin calaada ismiga ay ku jirtoo sadxiga ah yaa la dul saaran yahay eer baana dul saaran macnahaas ayaa isticla la yidhahdaa isticlahaasay faa'iidaysaa waxaa kaloo calaada faa'iidaysaa darafnimo macnaa fii inay u soo aroortana way suurowdaa darafnimo ay faa'iidayso waa dhici kartaa weeye wa dakhala almadiinata calaa xiini gaflatin min ahliha dakhala almadiinata nabiyullaahi muuse magaaladii ayuu soo galay calaa xiini fii xiini khaflatin waa calaada darafnimay faa'iideyn oo waqti halmaamkaas dhexdiisuu soo galay magaalada ayaa loo jeedaa darafnimadaas ayay faa'iidaysaa tajaawus oo sida can oo kale in loo isticmaalana way dhici karta macaanidaasuu calaa u sheegay can macnaha ugu weynay faa'iidaysa waa mujaawaza ee shay shay gudbayo yacnii madkhuulkeeda canta shayga ay ku jirto ayaa la gudbayaa heer baa gudbaya mutacallaqeeda meesha ay ku tacalluqin masdarkiisa ayaana gudbiddaasi sabab u ah mujaawaso waxaase la yidhahdaa canta madkhuulkeeda shayga ay ku jirtaa la dhaafi oo la gudbi shay kalaa gudbi shaygaa kale inuu gudbo canta waxa ay ku jirtaa la gudbo waxaa sababaya canta waxa ay ku tacalluqday masdarkiis miaalaan ku siiyo ramaytu sahma cani ilqawsi baa tiri cani ilqawsi oo canta waxa ay ku jirtaa qaansida ayaa la gudbay la dhaafay sahmigaana dhaafay dhaafitaanka maxaa keenay canilqawsi jaara majruurka xaggee ku tacalluqayaa ramaytu buu ku tacalluqay ramaytu masdarkeedoo ramyigaa keenay ganitaankaa keenay mujaawazo waxaas la yidhaahdaa mujaawazadaasay faa'iidaysaa waa macnaheeda ugu weyn macnaa bacdin inay faa'iidaysana waa suruuda abaqan can abaqin oo kale latarkabunna abaqan arrin baad kori doontaan can abaqin bacda abaqin arrin kale gadaashii ayaad kori doontaan oo bimacnaa bacdin in loo isticmaalo waa dhici karta waxaa kaloo suuroobi karaa bimacnaa calaa u isticle inay faa'iidaysana wax dhici kara weeye sida ayuu u jeedaa calaa lafdiga calaa'i lilisticlaa'i sareen ayuu u sugnaaday isticlaa siinta iyo ta'da maqsuud ma aha haddeer sarreen oo keliyaa loo jeedaa culuwi umbaa loo jeedaa lilisticlaa'i sarreen ayay u sugnaatay wa macnaa fii fii macnaheedoo darafnimana way u sugnaatay wa can can macnaheedoo mujaawasana way u sugnaatay saddexdaa macnuu calaada u sheegay wacana bican tajaawuzan canaa man qad fadan bican jara majruurkaasi canaada dambuu ku tacalluqay waa ficli maadiye mantaa faacilkii ah canaa wuxuu ula qastay man ruuxii qad fatana wax gartay bican lafdiga can ee wuxuu ula qastay tajaawusan gudbin waqad tajii can inay timaadaa suurowdaa mowdica bacdin wa calaa bacdin iyo calaa meesheeda inay timaadana way suurowdaayo calaa oo isticlo inay faa'iidayso bacdin macnaheedu shay shay ka dambeeya inay faa'iidaysana wax dhici kara wey kamaa calaa lafdiga calaa eba qad jucila sida loogu yeelay mawdica cancan meesheeda oo can macnaheeda loo isticmaala calaa oo isticlo waa kii hadeer soo sheegaye eh? shabbih bikaafin wabiha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad shabbih ku tashbiihi bikaafin kaaf ku tashbiihi wtacliilu qad yucnaa in loo qasdaa suurowdaa tacliil bihaa kaafka loola qasto wa zaa'idan wawarada kaaf wuu soo arooray zaa'idan xaal uu zaa'id yahay litowkiidin laajli towkiidinna loo siyaadiyey halkanna musanifka raxmatullaahi calayhi saddex macnoo kaafta ay leedahay ayuu sheegaya macnas afraadna wuu soo wadaa saddexdaa macna waxaa u badan kaafta tashbiih laba shay oo la isu ekaynayo laisku shabahayo ayay eh, kaafta u dhaxaysa waxayna gashaa sida la yaqaana mushabahu bihiga shayga loo ekaanayo sideedaba mushabbah iyo mushabbahu tashbiiha afar rukni leh mushabbah iyo mushabbahu bihi wajhu shabah adaatu shabah arkaanu tashbiiha la yidhaahdaa eh, afartaa rukni waxaa u muhiimsan mushabbah iyo mushabbahu bihi oo arafa tashbiih waay tashbiih labadiisa wada haddaba labada araf waxaa lagu kala gartaa mushabbah iyo mushabbahu bihiga waxaa lagu kala gartaa wajhu shabaha meel bay isaga eg yihiin soo maahan meeshay isaga eg yihiina wejhu shabaha loo yaqaana wejhu shabaha kan uu ku fara badan yahay ama asalka u leh ayaa mar walba mushabbahu bihi noqda kan uu ku fara badan yahay ama asalka u leh ayaa mar walba mushabbahu bihi noqda sidaa ayaa la yaqaana waa yahay tashbiihaana tashbiih asliga weyaanoo aqraad iyo dad ayaa loo keenaa aqraabtiisana bar baa la ogaan doonaa insha allahu tacaala waa garan waxaa dhici karta tashbiih maqluub wax la yidhahdo in la sameeyo amarmar dhacda tashbiih maqluubee waxa weeye mushabbahu bihiga kii ahaan lahaa wejhu shabaha kii uu ku fara badnaa ee mushabbahu bihiga ahaan lahaa isla markaana kaafta in la geliya ay ahayd ayaa la dabagedinayaa mushabbaha laga dhigi wejhu shabaha kii uu ku yaraana oo faraca in laga dhigay mushabbah uu noqdo la doonaye ayaa mushabahu bihi laga dhigi danta laga leeyahay maxay tahay iihaamu rujxaanihi fi lwajhi wajhu shabaha inuu ku xoog badan yaha la rabaa in lagu malageliyo oo waxaana lagu yidhaha alasadu waxay ahayd zaydun kalasad in la yidhaahdo geesinimada libaaxa asal ku leh mar hadduu libaaxa asal u waa sida ay u miiaaliyaane hadduu asal u leeyahay ee libaaxa mushabbahu bihi inuu noqdo zaydun kalasad la yidhaahda ahayd ka waran haddaan idhaahdo alasadu ka zaydin alasadu libaaxa ka zaydin zaydu la mid yahay waxaan iihaaminayaa oon rabaa inaan ku moodsiiyo geesinimada zayd inuu asal u yahay libaaxana zayd uu kaga dayday geesinimada libaax meeshuu asal u lahaan lahaa zayda asal u leh macnahaasina waa dhici karaa wagaayatu tashbiihi kashfulxaali miqdaarin ow imkaanin ow isaali tazyiinin ow tashwiihin ihtimaamin tanwiihin istidlaafin ow iihaami rujxaanihi fi lwajhi bilmaqluubi kallayu milu faasiqi lmasxuubi oo kale waay allayu libaax kalfaasiqi lmasxuubi faasiq lala saaxibuu la mid yahay ee durka marka la eego dhibaatada uu ku gaarsiinaya marka la eego faasiqa iyo libaaxa midkee ku badan yahay libaaxuu ku badan yahay jaanib haddii la eego waayo faasiq intaad wada saaxiibtaan oo maalin dhan wada socotaan wax dhibaatana inuusan ku gaarsiinin wax dhici kara wey amaa libaax daqiiqad haddaad saaxiibtaan wuu ku fasahaadini ma dhacayso inaad kala badbaadaan marka fasaadka iyo dhibaatada libaaxa ku badnaa soo ma ahayn dhanka kaluu u roge kulaha alleydu milulfaasiqi ilmasxuubi libaaxa faasiq lala saaxiibuu la mid yahay yacnii libaaxaba sahlan labadooda maxaa dhacay libaaxa daatuu fasahaadiya faasiqana diinuu fasahaadinaya haadiinta fasaadkeedaana ka xun daata la fasahaadiyo marka eh, faasiqaa kasii liita dhankaasu uu wada wax dhici kara weli waxaa kaloo kaaftay usoo aroortaa tacliil kuma badna laakiin waa la arki karaya wadkuruuhu kamaa hadaakum oo kale udkuruuhu alla xusa niman yahowni kamaa hadaakum lihidaayatihi iyaakum way hanuuninta uu idiin hanuuniye darteeda u xusa oo kaaftu waa tacliil zaa'idnimana way u soo aroortaa zaa'idnimada qaar waxay leeyihiin daruuratu nadmi buu khaas ku yahay qaarna waxay le maya waa fara badan tahayba waa dhici karta wey shabihi tashbiihi bikaafin kaafku tashbiihi wa tacliilu cilana qad yucnaa in loo qasdaa suurowdaa tacliilka bihaa kaafta loola qasto wa warada kaaf wuu soo arooray zaa'idan xaal uu zaa'id yahay ayuu soo arooray litawkiidin adkeen darteedana loo siyaadiyey wastucmila sman wakada can wacala min ajli daa calayhimaa min dakhala wastucmila waa la isticmaalay kaafkii isman xaaluu ismi yahay wakadaa can iyo wacalaana waa lamide min lafdiga min ee dakhala wuxuu galay calayhimaa can iyo calaa dushooduu galay min ajli daa isminimada darteeduna u galay yacni wuxuu leeyahay kaaf iyo min iyo can min iyo can horaan uga soo hadalnay min iyo cantii aan soo sheegnay ee xuruufuljarka ka midka ahaa iyo macaanidoodii aan soo tirinnay iyo kaafkii haddeen aan ka hadlaynay saddexdaba isku dar isminimaaba loo isticmaalaa haddii la doono oo kaafkana ismi buu noqoni oo bimacnaa mili ah can iyo calaana ismi bay noqona oo calaana bimacnaa culuwi buu noqoni macnihiisa canna bimacnaa aljaanib buu noqoni macnihiisa sidaa darteeda xuruufuljar in la wadageliyaa dhici karta xarfuljar xarfuljar waxba kama guno shaygan dambe majruurka jaraya xarafnimuu ka baxay ismi buu noqday miiaal waa fara badan yahay bikalqalwati lshacwaa'i jultu falam akun liulaca ilaa bilkamiyi lmuqanaci ayaa beytu shaacira jultu waan la wareegay dagaal buu ka hadlayey geesinimuu rabaa inuu isku tilmaamo jultu waxaan la wareegay bikalqalwati bifarasin faraska oo kalqalwati mililqalwati gorgorka afka godan oo kale lamid ah yaan la wareegay kulaha falam akun mana aanan ahayn liuulaca mid lagu mamanaysiiyo raadinayay ilaa bilkamiyi lmuqanaci geesi koofiyad bireed wata waxaan ahayn ma aanan raadinaynin gulaha faraskaasaanaan saarnaa geesinimu iskutir maxalushaahidka waxaa weeye bikal qalwati bada xarfuljari ayaa wuxuu gelaya kaaf kaafta isbi weeye bimacnaa mili buuna u wadaa can iyo calaana sidoo kale xarfuljar in la geliya ayaa dhici karta wakaa adat min calayhi bacdamaa tama dimuha tasilu can qaydin bizayzaa majhalin bayd ibnu caqiilka uu miaalnay shimbir ayuu tilmaamayey adad shimbirtii way ka lahday min calayhi kula oo calaabu min geliye min alayhi e, farakii yaraa dushi min fowqihi buu u jeedaa farakii yaraa dushiisa iyay ka kalahday bacdamaa tama dimuhaa kalkeedii markuu dhammaystirmay tasilu xalay caloosheeda shanqariyo waa ooman tahay wa can qaydin qobna way ka kalahday oo bizayzaa meel bannaan ee ku sugan majhalin aan la garanaynin taa ayaa dhici karta canna sidoo kale waa dhici karta walaqad araanii lirimaaxi danii'atan min can yamiinii taaratan wa shimaali walaqad araanii waxaan isku ogaaday kulaha danii'atan gaashaan inaan u ahay lirimaaxi warmaha warmaha kulaha maba kaga bad aniga gaashaan ahaanan ahay min can yamiinii midigtayda xal ay warmaha ku sugan yihiin taaratan min jaanibi yamiini buu u wadaa iyo wa ammaami marra hortaydaa laga soo ganaya gaashaan ahaan ayaan isugu taagay waxba iga dhibi maayaan can ayuu min geliyey bimacnaa jaanib buu u wadaa waa ismi sida ayuu ujeedaa wastucmila waa la isticmaalay kaaftii weeye isman xalay ismi tahay ayaa la isticmaalay wa can iyo wa calaa labadaasina kadaa iyaguna waa lamidoo isminimaa loo isticmaalay min lafdiga min ee dakhala wuxuu galay calayhimaa can iyo calaa dushooda ayuu galay min ajli daa isminimadaa darteeda ayuuna u galay wallahu aclam sal allah لا